alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirnay darsigii ku saabsanaa riyaadu saalixiin lilimaami nawowi raximah llah baabka lixiyo siddeetanaad baabulwafaa'i bilcahdi wa injaazi lwacdi oofinta ballanka la oofinaayo ayuu baab u yahay wa injaazi lwacdi iyo ballanqaadka fulinta la fulinaayo ayuu u baab yahay wuxuu ruux ballan qaado inuu fuliyo waata la yidhaha anjaza xurun maa wacad waa fuliyaa nin xori wuxuu ballanqaado waa furiyaa wuxuu ballanqaado waa fuliyaa qaala allahu tacaala allah waxau yidhi wa awfuu bilcahdi ballanka oofiya ina alcahda ballanku kaana mas-uulan wuxuu ahaaday mid laysweydiinaayo ilaalintiisa iyo oofintiisa mid laysweydiinaayo ayuu ahaaday oofiya oo dhammaystiran wa qaala tacaala allah waxau yidhi wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum wa awfuu oofiya bicahdi illaahi ballanka ilaahay oofiya idaa caahadtum markaa ballantaan ballanka ilaahay oofiya wa qaala tacaala allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow awfu bilcuquud yacni markaa cuhuudda iyo ballamada iyo guntimaha yacni markaa ku heshiiseen oofiya caqdiyada waxaa soo gelaya heshiisyadii marka waxa la galay ee ama marka waxa weeyaan cuquudda ku saabsanayd caqdu nikaax yacni caqdulbuyuuc caqdulijaara cuquudda caynkaasa waxaa kaloo soo gelaya cuhuudda iyo ballamada wa qaala tacaala allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow lima taquuluuna maxaa u odhanaysaan maa laa tafcaluuna waxaydaan samaynaynin waa samaynaynaa maxaa u odhanaysaan kabura maqatan kabura waxa u weynaaday maqtan xag cadha ahaan waxa u weynaaday cinda allaahi allah agtiisa an taquuluu inaad tidhaahdaan maa laa tafcaluuna waxaydaan samaynaynin waa samaynaynaa inaad tidhaahdaan baa ilaahay agtiisa cadho ku weynaatay oo rabbi ka cadhoonaya marka ballanka in la oofiyo aan shareecada ka hor imanaynin in la oofiyaa waa shay wanaagsanoo fiican layna amrayna laakiin wixii shareecada khilaafsan haba lagu ballameeye lama oofinaayo shaygu hadduu sharciga khilaafsan yahay wuxuu noqonayaa marduud buu noqonayaa lamana oofinayo kullu shartin laysa fii kitaab illahi fahuwa baatil wain kaana mi'ata sharti shardi kastoo kitaabka ilaahay aan ku sugnayn bimacnaa kitaabka ilaahay aan waafaqsanayn baatil weeye kulu ku yahay boqol shardi kulu ku yahay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaal rasuulka ilaahay waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam aayat lmunaafiqi halaa calaamadda munaafiqu waa saddex idaa xaddasa kadab hadduu sheekeeyo been buu sheegaa mar kastuu sheekeeyo been buu sheegaa wa idaa wacada akhlaf markuu ballan qaadana akhlafa waa baajiyaa ama waa guub yeelaa ballankii ma oofiye waa baajiyaa ama akhlafa waa guub yeela waida tumina khaan haddii la aamino waa khiyaameeya muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay zaada fii riwaayatin limuslim wuxuu kordhiyey fii riwaayati riwaayo gudaheed wuxuu ku kordhiyey oo limuslimin riwaayadaasoo kaa'inatin limuslimin muslim u sugnaatay wa in saama wa sallaa wa zacama annahu muslim yacnii hadduu markaa khisaalkaa ku sugan yahay munaafiq weeye wa in saama wa sallaa wa zacama annahu muslim yacnii haba soomo wa sallaa haba tukado wa zacama haba sheegto annahu muslim muslim inuu yahaye wuxuu noqonayaa munaafiq buu noqonayaa nifaaqiisu camaliyaha xadiiska kalena waa la macno bal aan ku darno xadiiska lix boqoliyo shan iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqoliyo laba ee wa can cabdillahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulki ilaahay waxau yihi calayhi wasalaam arbacu man kuna fiihi kaana munaafiqan khaalisa arbacun afar khaslo man kunna fiihi kay ku dhex sugan yihiin kaana munaafiqan khaalisan ay saara wuxuu noqdaa munaafiqan munaafiq buu noqdaa munaafiqaasoo khaalisan badhaxla munaafiqnimadiisu ay saafi tahay waman kaanat fiihi khaslatun minhunna ku kastay ku sugnaato fiihi gudihiisa khaslatun sifo minhunna afartaa sifo ka midii kaanat fiihi khaslatun min annifaaq waxaa ku sugnaata sifo iyo khaslo min annifaaqi munaafiqnimada ka mida xataa yadacahaa ilaa khaslada uu ka tegaayo afartaasi maxay yihiin ida tumina khaan haddii la aamino waa khiyaameeyaa waidaa idaa kadab hadduu sheekeeyana been buu sheegaa waidaa caahada qadar hadduu ballan qaadana ballanka waa buriyaa waa buriyaa wa idaa khaasama hadduu doodana oo cid la garnaqsadana fajara waa xadgudbaa oo fujuur iyo fisqi buu la yimaadaa daacadii buu ka baxaa been iyo wax la mida iyo baatil buu ku taraxaa muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay labadan xadiis waxay tilmaamayaan calaamaadka munaafiqiintu leeyihiin baa xadiisku sheegaya labada xadiisba xadiisu abi hurayra iyo xadiisu cabdullaahi bni camr bni caas calaamaadka munaafiqiintu leeyihiin baa axaadiistani ka warramaysa marka afartaa sifa hadduu ruuxu ku sifaysan yahay calaamaadkii munaafiqa ku sugan marka la yidhi waa aayatlmunaafiq waxaa laga qaadanayaa waa calaamad munaafiqa lagu garanayo haddaba culammadu waxay isla ogol yihiin hadduu ruuxu markuu dadka u sheekaynayo sheekada dadka ku been sheegaayo laakiin ilaah iyo rasuulkiisa been aanu ka sheegayn ballanka uu dadka u qaadayana uu baajinayo ama burinayo oo kaga baxaayo hadday dadku wax ku aaminaanna ammaanadoodii uu khiyaamaynaayo inuu ruux faasiqa yahay oo akhlaaqdii iyo dhaqamadii munaafiqa inuu leeyahay laakiin millada bilkulliya aanu intaa ugaga baxaynin haddii kufri uu qarsadaa aynay u raacin culammada ahlusunnati waljamaca waxay ku kulansan yihiin nifaaqu inuu u qaybsamo laba qaybood nifaaq ictiqaadi iyo nifaaq camali nifaaqa ictiqaadigii waxay tahay waa shay gaalnimaa ah in la qarsado iyadoo islaamnimo la muujisanayo taasaa waxaa leeyahay nifaaq ictiqaadi waa nifaaqa marka waxa gaalnimada ah ee qofka u sababaaya naarta inuu dabaqadda ugu hooseeya ka galo kuna waaro ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar marka kufri buu qarsanayaa iyo gaalnimo nacuudu billahi min dalik nooca labaad waxaa la yidhahdaa nifaaq camali acmaashii iyo akhlaaqdii iyo dhaqamadii iyo calaamaadkii munaafiqiintoo kaleu la imanayaa laakiin nifaaqii weynaaye nifaaq akbar ahaa la iman maayo waa nifaaqun duuna nifaaq saas aawadeed bukhaari waa ka saxiixiisa baabaystay baabun nifaaqun duuna nifaaq yani nifaaq ka sokeeya nifaaqa weynaanshaha badan oo sida kufrun duuna kufrin u jira iyo dulmun duuna dulmin ayaa nifaaqun duuna nifaaqna u jira nifaaqun duuna nifaaqna saasoo kale u jira marka haddaba ishkaalka waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo uniyow see caynkaa loo odhanaya sow ka xadiisku sheegaya kaana munaafiqan khaalisa waxay noqonaysaa macnaheedu in la yidhaahdo yacni munaafiq khaalisa oo nifaaqiisu camali yahay munaafiq camali ah nifaaqii camaliga ahaa oo khaalisoo oo baraxlaa buu la yimi laakiin looma jeedo intani hadday ka dhacday oo intuba ay tahay waxaweye dad wax ku saabsan ee ilaah iyo rasuulkiisa aanu ka been sheegay inuu miladii bilkuliya kaga baxaayo waayo waa macaasi iyo dembiye weyi gaayatu maa fi lamri waa inay kabaa'ir tahay laakiin shay kufri akbara ah maaha kufri akbara shay ah maaha ha yeeshee hadduu caadaysto sidaas una sidaa ku daa'imo waxaa looga baqaa khaatimadiisu inay xumaato nifaaqa weyna uu ku dambeeya looga baqaa yukhshaa calayhi waa looga baqaya marka akhlaaqdii iyo dhaqamadii munaafiqiintu ku sugan yahaye inuu nifaaqa weyn ku dhacana halis buu u yahay laakiin bidaat intan hadduu la yimaado ilaaba ilaa waa munaafiq yani nifaaqiisu ictiqaadiyaho naarta ku waaraya muraadkeedu maaha yani saas ma marka calaa kulli xaal akhlaaqda iyo dhaqamada iyo calaamaadka munaafiqiinta in laga dheeraada weeye haddii marka waxaweye calaamaadka caynkaasa lala yimaado lana joogteeyana qofka halis buu ku sugan yahay iimaankiisina waa ku nuqsaamaya daa'imitaanku daa'imana waxay halis u tahay inay sababto dee gaalnimadii almacaasi bariidu lkufri macaasida khaas ahaan kabaa'irtu waa dhambaalkii gaalnimada ka soo horreeyey dalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna alanbiyaaa bigayri xaq dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun inay nebiyada laayaan aayaadka ilaahayna ka kufriyaan maxaa u sababay waxa u sababay waxa weeye dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun cisyaankoodii iyo xadgudubkoodii ay ahaan jireen qaar xadgudba ayaa waxay u sababtay inay gaaloobaan oo markay e, kabaa'irtii daa'imeen oo caadaysteen baa markii dambena waxay u gudbeen gaalnimadii nacuudu billahi min dalik waa laba xaydaan waa laba xero kufrigi waa xaydaan markaysaga sidaa u wareegsan waa xero kabaa'irtiina waa ka koraysaa waa ku wareegsantaho waa xero kaloo kasii sarraysaa marka qofku hadduu kabaa'irtii iska ilaaliyo oo xerada kabaa'irta markastuu ku dhacaba markaysaga ka toobad keenoo dib uga baxo dee gaab baa u dhexeeya isagiiyo gaalnimadii laakiin dee hadduu xeradaa kabaa'irta iska dhex markaa daaqo oo iska markaa dhex maro oo gidaarkii kufriga uun dee iska ilaaliyo oo teedkaasuu kufriga ka xigo saasuu ugu dul wareegaya marka dambe dee daraq inuu yidhahdo halis u ya karaaci yarca xawla alxima yuushiku an yartaca fiih sidii baab kaleba saa looga yidhi waxaa halis u yahay kii dee seeraha wax dul daajiyaa marka dambe waxa weeye markaa dee seerihii inuu dee u daaqo halisu ahaa sooma ee xoolihiisii u daaqaan oo seerihii ay galaan saasoo kalea dee hadduu markaysagaa seerihii kufriga hadduu ku dul wareego oo gidaarkaasu iska ilaaliyo inuu teedkaa ka tallaabo uun dee marka dambe inuu dalaq yidhaahdu halisu yahay taasaa looga baqi karaa waxaa xadiiska laga qaadanayaa khisaalka noocana in layska jiro oo ay ka mid tahay ammaanada in la khiyaameeyo addi lamaanata ilaa man i'tamanak walaa takhun man khaanak in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanati ilaa ahliha marka ammaanooyinka in la ilaaliyo oo la gudo oo yani markaa ayaa layna amray beenta waa in layska jiraa oo ruuxu marka waxa weeye qasdan aanu been u sheegin wa idaa xaddasa kadab kadibkana waxaa la yidhaahdaa wax waaqica khilaafsan in laga warramo looma shartiyo kadibka ama beenta looma shartiyo in waxaweeye ruuxu u qasday inuu yacni sheego been inuu sheego looma shartiyo hadduu ka warramay wax waaqica khilaafsan hadduu sheegay alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic ha u qasdo ama yaan u qasdina been waa tahay ya laakiin kadibkii baa wuxuu u qaybsamaa kadibu khata' iyo kadibu camdin been kam ah iyo been kas ah oo loo badrheeray labada nooc buu u qaybsamaa dadka qaar waxay moodaan waxa loo qastay ee yacni loo badrheeray uun inay markaa been noqonayso ee eh, haddii aan loo badrheerin beenba inayna ahayn saasay moodaan mid baa lagu yidhi marka waxaan yani run iyo been maxaa udhexeeya markaasu dee ismoodsiis oo yaa kugu yidhi ismoodsiisku markaysaa been maaha waa kadibu khata haddii marka waxa lagu sheegay ay tahay wax waaqici khilaafsan waa been waa tahay waa jirtaa qofku inaanu ku dambaabayno dee khata ay tahay laakiin xaqiiqatan waa kadib waa been yacni sidaasay culammadu ku tacriifiyeen waxayna ka qaateen xadiidka man kadaba calaya mutacamidan waayo qeydka mutacammidan maxaa loo raaciyey haddii markaysaga tacamudku marka horeba asalka beenta ka mid yahay oo beeniba aynay jiri karin biduuni tacamud maxaa qaydka loogu darayaa man kadaba calaya mutacammidan falyatabawa' maqcadahu min annaar marka qaydka mutacammidan wuxuu faa'iidaynayaa faa'iide ziyaada inuu kordhinaayo kadaba ka dheeraada taa inuu faa'iidaynaayo wa xaalkan waxaa loo keedhaala xaal wasfun lisaaxibi qaydun licaamili ta kale waxaa soo aroortay saxaabada qaarkood masaa'il inay sheegeen ayagu sidaa moodayeen oo nebigu yidhi waa been axaadiis mutacadida ku soo aroortay gabadhii subaycat alaslamiya laodhan jiray nin baa qabi jiray ninkii qabay baa ka dhintay wuxuu dhintay iyadoo uur dhow leh dabeedna ayaamo yar dabadeed bay umushay markuu ninkeedii dhintay dabadeed ayaamo yar dabadeed bay umushay gabadhu markiiba waxay u fahantay waad cadad baxday sidaa markay u fahantay ayay dharkeedii caadigaa xidhatay oo iska ilaalisay waxyaalihii markaa ixdaadkii bay iska bi'isay oo dharkeedii caadigaa bay xidhatay nin saxaabiyo abusanaabil la yidhahda arkay markaasum waxaad doonaysaa inaad guursato yani adigan beddeshay ma guursanaysid afar bilood iyo toban habeen ilaa ay ka soo wareegaan yani goortii ninku dhintay afar bilood iyo toban habeen ilaa ay ka soo wareegaan guursan maysid siday u haysatay si aan ahayn ayuu u sheegay markiiba nabigay qabatay calayhi salaatu wasalaam waxay tihi abusanaabil baa arkay saaya saasuu igu yidhi markaasaa nebigu yihi kadaba abu sanaabil abu sanaabil been buu sheegay guurso haddaad doonayso xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahy xadiis labaad saxaabi caamir la yidhaahdo oo jihaadkii ku jiraa oo gaaladii la dagaalamaya baa seeftiisa ku soo noqotay uu islaa gaalada ku dhufo isagaa isku dhuftay dabeedna markaas sidii buu ku nafbaxay saxaabada qaar baa waxay yidhahdeen batala camalu qatala nafsahu naftiisii buu dilay hadda khata'an ba arrinkuu dhacay camalkiisina waa buray qaraabadii caamir baa murugadii ku weynaatay way labalaabatay murugadu ya inuu ninkii dhinto markaysa markaa waxba dee yacni waa murugo murugadii waxaa loogu daray hadalka dadka qaarkood ay yidhaahdeen camalkiisi iyo jihaadkiisina waa buray oo naftiisu dilay nabigay u tageen calayhi salaatu wasalaam qaraabadii caamir markaasay u sheegeen waxaa la yidhi markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam kadaba man qaala dalik been buu sheegay cidda sidaa timi jihaadkiisa wuxuu leeyahay ajarkiisa laba goor calaa kulli xaal axaadiis mutacadid ayaa kusoo aroortay marka mawduucaas iyaduna waa saas wey xadiiska waxaa laga qaadanaya oo kale marka ballanka in la buriyo ama la baajiyo in layska ilaaliyo dooda marka la doodaayo in la yska jiro in marka wax baatila ruuxu ku doodo aad iyo aad inuu isaga ilaaliyo waciidda kusoo soo waa jiraa ruuxu isagoo garanaya inuu baatil ku doodo waciiddo iyo goodiyo daran baa ku soo xadiidka lix boqol iyo lix iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo saddex wa can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala liya nabiyu sala allahu aleyh wasalam jaabir baa wuxuu odhanayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu igu yidhi low qad jaa'a maalu lbaxrayni hadduu iman lahaa xoolaha baxrayn actaytuka haakada wahaakada wahaakada waxaan kuu siin lahaa sidaa iyo sidaa iyo sidaa gacantiisuu tilmaamaya saddex goor falam yaji ma iman buu yidhi jaabir maalulbaxrayni xoolihii baxrayn ka imanaayey xataa qubida nabiyu sala allahu aleyh wasalam ilaa nebiga la oofsaday oo bimacnaa nafta laga qabtay ilaa nebigu ka dhimanaayey ma iman markii nebigu dhintay dabadeed calayhi salaatu wasalaam baa xoolihii yimaadeen falamaa jaa'a markuu yimi maalulbaxrayni xoolihii baxrayn ay yimaadeen amara abubakrin abubakar waa amray oo fanaadaa waa dhawaaqay bimacnaa shaksi buu amray inuu dhawaaqo oo fanaadaa markaasuu dhawaaqay amarka abubakar buu ku dhawaaqaya man kaana lahu cinda rasuuliillaahi sala allahu alayh wasalam cidatun aw daynun ku kastoo ay u sugnaatay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam agtiisa cidatun ballanqaad waa wacada yaciidu ciidatan waa wacdan waa masdarkii wacada cidatun ballanqaadu u aw daynun ama dayn uu sugnaaday ciddii nebiga dayn uu ku lahayd amaba ballanqaad uu nebigu u ballanqaaday ay jirtay xoolo u ballanqaaday falya'tinaa hanoo noo yimaada abuubakar yidhi amarkiisa saa loogu dhawaaqay oo loogu tabiyey dadka dadkiiba saa loogu tabiyey fa ataytuhu haddaan jaabir ahay waa u imi buu idhi wa qultu lahu waxaan ku idhi ina nabiya sala allahu alayh wasalam qaala lii kada nebigu calayhi salaatu wasalaam qaala lii wuxuu igu yidhi kada saasuu igu yidhi dabeedna ishaaraadkii saddexda goor ahayd ayuu tilmaamay fa xasaa lii xasya yacni waa ii xantoobiyey xantoobin buu ii xantoobiyey fa facadadtuhaa waa tiriyey fa idaa hiya khamsu mia waaba iyadii oo shan boqol ah fa qaala liya wuxuu igu yidhi khud milayha laba kale oo la midana qaado haddaa tiradii inuu waafajiyuu doonayaa intii nebigu u tilmaamay saddex goor ma ahayn saddexdii qaada buuli ya khud milayha muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba isku waafaqeen xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa sida marka waxa weeye uu u fulinaayey abubakar ballanqaadadii nebiga calayhi salaatu wasalaam siduu u fulinaayey ayaa marka laga qaadanaya xoolahan baxrayna wuxuu ahaa xoolo markaa dee jizye ah oo qolyo markii isaga halkaa ku sugnaa oo gaalo ah laga soo qaadaayey ayay ahaayeen marka waxa weeye markii xoolihii ay yimaadeenna abubakar ballamadii uu nebigu ballan qaaday waa ka oofiyey sidii baanu u fuliyey taasina waxay tahay siduu nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni wax kastuu ballanqaado u fulinaayey nebigana u raacayey ayay markaa caddaynaysaa marka waa cuhuuddii la oofinaayo iyo injaaz ulwacdi ayaa markay soo gelaysaa marka taas ayay soo gelaysaa baabka toddobiyo siddeetan baabulamri bilmuxaafadati calaa ma ctaadahu min alkhayr lmri kani waa amarka la amraayo baabkiisa bilmuxaafadati in la ilaaliyo la amraayo calaa ma ctaadahu shakhsigu wuxuu caadaystay oo ka caado yeeshay inuu ilaaliyo la amraayo oo min alkhayri khayr ah waxay khayra uu caadaysto oo ka caado yeeshay inaan u goynin oo jarine uu sidii u daa'imo u joogteeyo oo u ilaaliyo amarka la amraayo u baab yahay waxay ku qaydan tahay min alkhayr caadada wixii sharciga khilaafsan in la ilaaliyo ma ahay waa in la gooyaa in la yidhaahdo caado kastoo la gooyaana waxay leedahay cadho ilaahay saxma ee wixii sharciga khilaafsan samaynta la samaynayaa cadho keensanaysee laakiin goynta la gooye ee jarista la jaraa cadho ilaahay keensan mayso shaygii waajibaada ah goynta la gooyo laga tagaana cadho ilaahay bay leedahay hadduu shaygu waajib yahay khayr intuu yahay haddana waajib yahay tegista laga taga cadho ilaahay waa leedahay laakiin hadduu sunno yahay ou ka caado yeeshay inuu ilaaliyaa waa fiican tahay waana la amrayaa waa laga fiican yahayoo dee makruuh bay noqonaysaa in la gooyaa daa'imista la daa'imayo sunnaha laga caado yeeshayna wuxuu noqonayaa shay fiican oo qurbo ilaahay ugu sugan tahay oo allaha aad u jecel yahay oo camalka allah ugu jacaylka badan yahay waa camalka uu ruuxu daa'imo adwamuhu wa in qal qaala allahu tacaala allah waxa waxau idhi ina allaha laa yugayiru ma biqawmin xataa yugayiruu ma bianfusihim ina allaha allah laa yugayiru ma doorinaayo ma beddelayo ma biqowmin wixii qowm ku sugan beddeli maayo xataa yugayiruu ilaa ay beddelaan ma bianfusihim waxa nafahooda ku sugan ilaa ay beddelaan xaaladda iyaga ku suganna beddeli maayo bimacnaa hadday dadku ku sugnaayeen nicmo iyo ladnaan iyo wanaag ay ku sugnaayeen wanaaggaa ka qaadi maayo iyo nicmadaas ilaa iyagu ay markaa wax beddelaan oo sharciga khilaafaan nicmadii ilaahay cid ugu nicmeeyey kama qaadaayo ilaa iyagu xaalkoodii ay beddelaan oo macaasiya dembiye la yimaadaan nicmadaasi noocay doontaba ha noqoto hadday tahay nicmo diini ah oo cibaado ah ama tacallum ah ama tacliim ah ama cilmi uu bartay ah ama marka adkaar iyo qur'aan akhris uu laasimayey ah ama khayraad kale uu samayn jiray ah iyo hadday tahay nicmo adduunyo hadday tahay barwaaqo hadday tahay ladnaan hadday tahay nabadgeliyo hadday tahay waxa weeye yacni caafimaad hadday tahay taran hadday tahay barwaaqo iyo xoolo nooc kasta oo nicmo ah oo ilaahay cid ugu nicmeeyey kama qaado kama dooriyo ilaa xaalkooda iyagu ay beddelaan oo macaasiiyo dembiye la yimaadaan laakiin markay macaasida iyo dembiyada la yimaadaan ilaahay xaalkooda waa beddelayaa oo amnigii cabsiba ugu beddelayaa oo caafimaadkii xanuuno iyo markaa waxa weeye wabaa iyo xanuunno safsaf oo tarabtaraba ayuu ugu bedelayaan yacnii maalkii iyo arsaaqdii waa lagu cidhiidrhiyayaa saraci waa ku yaraanayaan barakadii baa yaraanaysa roobkii baa yaraanaya dhibaatooyin badan ayaa imanaya waatuu allah yidhi wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wax kastoo idin haleeloo musiibaa waxay idinku haleeleen waxay gacmihiinnu galabsadeen yani dembiyada la timaadeen aawadeed bay idinku dhaceen wa can kaiir in badanna waa idinka dhaafayaa oo idinkuma ciqaabayo sababtooda masaa'ib idinku keeni maayo ee wax badan buu idinka cafinaya wa qaala tacaala allah waxauu yidhi walaa takunuu kaalatii naqadat ghaslaha min bacdi quwatin ankaafa walaa takunuu ha noqonina kaalatii sidii tii qaar la mida ha noqonina oo xaalkiinnu xaalkay gabadhiyaanu shabihin naqadat furfurtay ghaslaha tidceedii iyo soohitaankeedii dib u furfurtay min bacdi quwatin adkayn dabadeed ee furfurtay ankaafan furfuris furfurtay walankaasu ankaasku waa jamcu niksin niksin ayaa la jamciyo ankaas lagu jamciyey mufradkeedu waa niks waa ficli oo afcaal lagu jamciyey waa tilica ama soohitaanka almanquudu la furfuro weeye ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waxaa jirtay gabadh reer maka ah oo doqon ahayd baa jirtay caado waxay u lahayd baa layihi subxii markuu waagu beriyo in xadhig sooh ay soo hayso ay ku dhalato oo subaxnimaday bilowdaa soohitaankaas culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lo jiray raydatu bintu camrin baa loodhan jiray raydatu bintu camrin waxay soohdaba gelin dambe markay gaadho ama casarkii ay gaadho ama ku dhowaato bay dib u furfuri jirtay firirig firirig halkay ka soo bilowday ku celin jirtay waxallo waxay ka faa'iiday ma jirto soohitaankii ay soo haysay xadhigga haddana berri bay halkii ka bilowdaa sidii u waddaa xilligii markay gaadho gelin dambe ay gaadhana dib ay u furfurtaa maalin walba waa saas hawli kama baaqan oo mar walba hawl bay waddaa halaba iyo nafcina kama helin macnuhu markaa wuxuu noqonayaa sidii gabadhaasoo kale xaalkiinnu yaanu shabbihinoo waxaa wanaajiseene marka hore aa yacnii si wanaagsan u samayseen dib ha u borinina oo waxay samayn jireen baa la yidhi carabtu waagii hore waxay isticmaali jireen hadday cid la xulafoobaan oo cid kaleo ka xoog badan marka ay arkaan ciddaa hore waa ballankoodii waa burin jireen ciddaa kale haddana la heshiin jireen oo la xulafoobi jireen qolo kaleo ka xoog badan hadday arkaanna sidii si laeg bay samayn jireen aayaddan muxuu ugu soo qaatay baabka wuxuu ugu soo qaatay camalka khayrkee la sameeyey ee uu ruuxu ka caado yeeshay haddana ka tegey dee wuxuu shabbahayaa wuxuu intuu wanaajiyey haddana dib u buriyey saasuu shabbahaya wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi walaa yakuunu yaynay noqonin laba wajaa iskaga bannaanoo an takhshaca in lagu cadfaa waa bannaan tahay waxaa kaloo bannaan jumlo cusub in laga dhigo la yidhaahdo waa nahyi walaa yakuunu yaynay noqonin kaaladiina sidii kuwii oo kale yaynay noqonin mu'miniintu uutul kitaaba kitaabka kuwii la siiyoo kale yaynay shabbihin min qablu horay loo siiyey oo fataala calayhim alamad ay ku dheeraatay korkooda muddadu ku dheeraatay faqasat dabeed ay qallashay quluubuhum qalbiyadoodu ay adkaatay oo wacdigiiyo waanadu aynay debcinayn ee qur'aanka waa in lagu wacdisoomaa wacdigiisa la aqbalaa qalbiyada adayga laga ilaaliyaa waanooyinka qur'aanka iyo tarkiibka iyo tarhiibka qalbiga lagu dhaqdhaqaajiya waatuu cabdullahi ibnu mascuud uu yidhi uma dhaxayn islaamnimadayada iyo wakhtigu ilaahay aayadda nagu canaantay afar sano mooyaane wax kaleba uma dhexayn yacnii afar sane udhexaysay wakhtigaannu islaamnay iyo wakhtiga ilaahay aayaddan nagu canaantay waxaa lagu canaanayaana waa qalbi adayga oo qulubtii inay jilciyaan ayaa laga rabaa wa qaala tacaala allah waxauu yidhi famaa racawhaa xaqa ricaayatiha famaa racawhaa may ilaalin xaqa ricaayatiha ilaalintii ay xaqa u lahayd may ilaalin qoladii markaa rahbaaniyada samaynaysay baa laynoo sheegaaya ee ahlu kitaabka ahayd ashyaa bay bidcaysteen oo iyagu ay u qabeen in ilaahay ugu dhowaanayaan haddana iyagoo sidaa u qabaa ilaalintii ay xaqa u lahayd may ilaaline way ka tageen marka laba goor bay xumaan la yimaadeenoo marka hore in shay bidca ay la yimaadaan xumaan bay ahayd mar labaadkana iyagu dee inay xun tahay umay qabine wanaag bay u qabeene iyagoo isle waa wanaagsan tahay oo isku laasimiyey bay haddana ka tageen marka shaygii wanaagsan waa in la ilaaliyaa bidca iyadu ma wanaagsana xadiidka lix boqol iyo toddobiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo afar ah wa can cabdillaahi bni camr bni caas radia allaahu canhuma qaala qaala lii rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam cabdullaahi bni camrin baa odhanaya rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu yidhi yaa cabdallaahi cabdillaahi ow laa takun mila fulaan laa takun ha noqonin mila fulaani hebel oo kale ha noqonin maxaa hebelka sha'nigiisu ahaa kaana yaquumu alleyla fataraka qiyaama alleyl wuxuu ahaan jiray mid habeenkii kacoo salaatuleyl u kacoo tukada ayuu ahaan jiray oo fataraka wuxuu ka tegay qiyaama qiyaamalleyli kicitaankii habeenkii uu salaadda u kici jiray qiyaamulleylka ayuu ka tegoo iska daayey marka isagoo kale ha noqoninoo shayga markaa khayrkii aada caadaysatay sunnahoo kale ha ka tegin mutafaqun calayh cabdullaahi bnu camr bnu caas wuxuu ahaa saxaabi cibaado badan aad iyo aad baana cibaadadiisu u badnayd qur'aanka siduu akhrin jiray soonka siduu u badin jiray yacnii aad iyo aad bay u badnayd waatii aabbihii u guuriyey dabeedna gabadhiiba waa eegi waaye cibaadadiisiibuu ku mashquula markaasaa marka cabdullaahi aabbihii camr bnu caas ah ayaa nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii amraayey inuu cibaadadii dee markaa ka yareeyo intaas isaguna mar walba uu lahaa intaa in ka badan baan awoodi karaa intaa in ka badan baan awoodi karaa intaa in ka badan baan awoodi karaa wax ka khayr badanoo ka fadli badan baan awoodi karaa waa kii waxa weeye markii dambe maalina soon maalina afar lagu yidhi isaga wakhtigoo dhan in wada soomo doonayo dabeedna weli wax ka fadli badan baan awoodi karaa wax ka fadli badan ma jira bu axabu siyaami ila allaahi siyaamu daawuud waa sawmu daawuudkani in maalina la soomo maalina la afuro wax ka fadli badanna ma jiro xagga qur'aan akhriska laftiisa saasi si iyo qiyaamu leyl ka mid walba marka aad buu cibaado badnaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hebel oo kale ha noqoninoo bimacnaa hebelku habeenkiibuu salaad u kici jiray qiyaamuleyl oo sunno ah markaasuu markii dambe ka tegey markaa shayga sunneed caadaysatay ha ka tegin fulaanka lama magacaabin shuraaxda qaarkoodna waxay yidhahaan riwaayaadka riwaayo lagu magacaabay maan arag saxaabada caadadooda waxaa ka mid ahayd haddii cid manqaba ama fadiilo loo sheego magiciisay sheegi jireen iyagoo tanwiihinaya sha'nigiisoo sare u qaadaya aawadeed ayaa qofka haddii wax wanaaga loo sheego nebigu u sheego calayhi salaatu wasalaam waa la magacaabi jiray haddii shaygaasi manqabo aanu ahayn ee ay tahay wax laga fiican yahay hadday tahay in lagu sheegay way qarin jireenoo waa asturi jireen man satara musliman satarahu allahu fi dunya walaakhira ya mawdicu lcibray ku kaaftoomi jireen qofkana waa u xilqarin jireen may kashifi jirin saas aawood bay misli fulan u odhanaya oo aan riwaayo laga helayaa jirin tanoo keliyana maahee masaa'il badan bay saas ku timi sida akhlaaqda saxaabadu u wanaagsanayd baa laga qaadanaya baabka sideed iyo siddeetan baabu istixbaabi tiibi alkalaami wa talaaqati alwajhi cinda alliqaa hadalka in la wanaajiyo jeclaysiga la jeclaysanayo ayuu u baab yahay ee la sunnaynaayo wa talaaqati alwajhi iyo wejiga furaantiisa cinda alliqaa marka dadka lala kulmo weji furan in lagu qaabilo sunnaynta la sunnaynaayo ama jeclaysiga la jeclaysanaayo ayuu u baabiyahay yacnii hadalkana waa in la wanaajiyaa oo carab wanaagsan iyo hadal wanaagsan lagu hadlaa weji furanna waa in dadka lagu qaabilaa muslimiinta ah oo wejiga loo fura iyadoo la dhool la caddaynayo wejigu furan yahay saa laysku qaabilaa qala tacaala allah waxauu yidhi wakfid hoos u dhig janaaxaka garabkaaga lilmu'miniina muuminiinta hoos ugu dhigo u raarici yacni u tawaaduc tawaadac isu dhuldhig ha iska korraysiini oo hoos ha u eegin dadka ee isu dhuldhigo dhinacaaga u dabci u tawaaduc wa qaala tacaala allah waxau yidhi walow kunta fadlan ghaliida alqalbi lanfaduu min xawlik walow kunta haddaad ahaan lahayd nebi maxamedow calayhi asalaatu wassalaam faddan mid dabeecad adag haddaad ahaan lahayd ghaliida alqalbi qalbigiisuna adag yahay oo raxmad daran yahay oo qallafsan yahay lanfadduu way kala tegi lahaayeen oo kala yaaci lahaayeen min xawlika agtaaday ka kala yaaci lahaayeen oo ka kala tegi lahaayeen faddiga asal ahaan waxaa la yidhaahdaa biyaha uuska ku jira ayaa la yidhahdaa neefku markuu cabbo biyuhu cabbay uuskiisuu dhex gelayaan calafkii uu cunay iyo cawskii uu cunay oo caloosha ku jiro jiroo oo dee uus noqday ayaa biyuhuna ku dhex jiraan marka waa biyo makruuha oo la kahanayo kaasaa asaalatan la yidhaahdaa waxaa looga jeedaa yacni dabeecad qallafsan oo dabeecad markaa adag ama la karaahiyaysanayo haddaad ku sugnaan lahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisu iyo dabeecaddiisu waxay ahayd xariir bay ahayd kaanat axsana min alxariir xariirta waaba ka wanaagsanay wuu raxmad badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa weji furnaa waa dhoolla caddayn badnaa waa hadal debicsanaa wuxuu ahaa yacni mid akhlaaq wanaagsan marka debeca uu debicsan yahay ee akhlaaqdiisu sahlan tahay ee dabeecaddiisu fiican tahay ee uu raxmadda badan yahay ee uu wejiga furan yahay ayaa markaa dadku ku soo hiilayeen oo ugu imanayeen yacni nooc walba cid walbana waa soo dhoweynayeen waxaa laga qaadanayaa in raxmadda iyo dabeecad wanaagga iyo hadal wanaagga lagu dadaala laga qaadanaya oo qof kastoo muumina ay u fiican tahay cidda madaxda ana inay ugu sii fiicnaansho badan tahay sifadaa inay ku sugnaadaan laakiin qof kastoo muuminaba waa laga rabaa inuu nebiga ku daydo laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasana rasuulka ilaahay waxaa idinku sugan ku dayasho wanaagsan xadiiska lix boqol iyo siddeed iyo sagaashan can cadiy bni xaatimin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam ittaquu nnaara walow bishiqi tamrah cadi bnu xaatim altaa'i wuxuu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi ittaqu nnaara naarta iska ilaaliya ma ka gaashaanta oo wax naarta idinka dhowra la kaalaya attaqwa waa min alwiqaaya walow bishiqi tamra kulay ku tahay xabba timira jeexeed kulay ku tahay naarta wuxuun isaga dhigo iska ilaaliya naarta faman lam yajid kii aan helin wuxuu sadaqadaysto kulay ku tahay xabad timira jeexeed fa bikalimatin tayiba naarta ha iskaga ilaaliyo kelmad wanaagsan oo uu ku hadlay muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa in layska jiro naarta oo waxa naarta lagu gelaayo aada looga taxadiro oo wixii naarta laga badbaadayo lala yimaado shay kastoo khayrana waxyaalaha naarta laga badbaadayuu ka mid yahay xaaraanta in laga dheeraadaa waxyaalaha naarta laga badbaadayuu ka mid yahay khayraadka in la sameeyo lala yimaadaa naarta waxa laga badbaadayay ka mid tahay waxa la gaadhsiiyey walow bishiqi tamra xabad timira jeexeed intay la eg tahay aad iyo aad bay u yarta yacnii kule intaa ku tahay wuxuu naarta isaga dhiga waxaa laga qaadanayaa sadaqaddu waxyaalaha naarta laga badbaado inay ka mid tahay ya waxyaalaha naarta laga badbaado inay ka mid tahay waayo ruux markuu sadaqadaysanaayo dee ixsaan buu samaynayaa waa samafalayaa waana naxariisanayaa aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa oo cidda addoommada ilaahay u samafashaa ilaahayna waa u samafalayaa cidda addoommada ilaahay u naxariisata allahna waa u naxariisanaya alraaximuuna yarxamuhum araxmaan ya cidda naxariisata ilaaha raxmaankaabaa u naxariisanaya man laa yarxamu laa yurxam kaa naxariisan looma naxariisto yarxamu man fi lardi yarxamkum man fi asamaa u naxariista cidda arlada korkeeda ku sugan cidda samada korkeeda ku sugan baa idin naxariisanaysay allah baa idin naxariisanaya hays odhanin waxani waa yar yihiin haddaad wax weynaad bixiso weydo intan yar waa yar tahay ha odhanine ha bixinin wax nafle maahe waayo maalinta qiyaame misqaala darra in la eg baad u baahan tahay iska daa wax kale miyaad ogtahay miisaankaaga inay intaasi ka dhinnaan doonto iyo in kale miisaankaaga inay ka dhinnaan doonto miyaad ogtay dadka cidda kuugu jecel hadday maalintaa aad ku tidhaahdo xabba timira jeexeed wax la eg oo xasano ah waaba weynta iyadu wax ka yar isiiya haddaad tidhaahdo kuu quuri maayaan wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ruuxii waayey wuxuu sadaqadaystaa kelmad wanaagsan naarta ha iskaga ilaaliyo oo kelmadda wanaagsan qudheeda ayaa sawaab iyo ajar laga helaya haddii liajli illaahi loo yidhaahdo aan istusnimo iyo wax la mida loo odhanin sawaab iyo ajar baa laga helaya waana sadaqo sida xadiidka soo socdaaba inuu sheegayo xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo lix ah wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal walkalimatu ayiba sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqad baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam bimacnaa ajarkii iyo fadligii sadaqadda laga helaayey ayaa laga helayaa kelmadda wanaagsan ee lagu hadlo haddii niyo wanaagsan lagu yidhaahdo niyada wanaagsan xaggee laga qaadanayaa qaacidada guud baa laga qaadanaya camal kastoo saalix inuu u baahan yahay niyo inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imri'in maa nawa mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa huwa bacdu xadiisin taqadama bituulih xadiis qayb ka mida weeye xadiiskaasoo soo hormaray oo hore inoo soo maray bituulihi xaalu dheerarkiisa ku dheehan yahay oo u dheer yahay ayuu inoo soo hormaray aynu soo maray xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo toddoba eh wa can abi darin radia allaahu canh muslim wuxuu ka soo wariyey abi dar abi darin alghifaari waa jundub ibnu junaada qaala wuxuu yihi qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu yidhi laa taxqiranna ha xaqirin oo ha xaqirin oo ha xaqirin ha ha yasin yasin ha yasin min almacruufi shaya macruufka wax ka mida ah ha yasin ha xaqirin waxa bannaan inaad min almacruufi aad tidhaahdo sifay ka ahayd shay ana waa laga soo hormariyo waa laga xaalaynaya laa taxqiranna ha xaqirinoo ha yasin saddex goor in lagu celiyay ka dhigan tahay waayo nuunu tawkiid mustaqale ayaa la geliyey min almacruufi xaaluu macruufka ka mid yahay shay an waxba ha yasinoo ha xaqirin qadaryar oo macruufka ka mid ahaa xaqirin ha yaraysanin walow an talqaa akhaaka biwajhin talqin kulay ku tahay inaad walaalka kula kulanto biwajhin talqin weji furan aad kula kulanto taliqin iyo talqin labadaba waa la yidhaahdaa waxaa kaloo loo soo wariyaa taliiq laakiin fii saxiixi muslim asalka waxay ugu sugan tahay talqin ama taliqin labada mid loo dabdiyo laakiin sharaxu ku sheegayaa sharxa muslim in dariiqna loo soo wariyey rawaahu muslim muslim baa soo wariyey waa muslim ibnu xajaaj alqushayri saaxibu saxiix nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay shay macruufka ka mid oo khayrka ka mida in la yasoo la xaqiro nebigu waa reebay waayo shayga khayraadka in la yaraysto ama la yaso ama la xaqiro ma aha waa in wax kastoo khayri kula weynaadaan wax kastoo khayri waa inay kula weynaadaan waana in lagu dadaalaa waana in lagu dadaalo wuxuu nabigu gaadhsiiyey calayhi salaatu wasalaam xataa walaalkaaga muslimkaa weji furan inaad kula kulanto ku qaabishaa macruufkay ka mid tahee xaaqirin waayo jannada waxa lagu galo marka taqwada ilaahay laga yimaado waxa ugu badani waa xusnuulkhuluq akhlaaqda wanaagsan jannada waa lagu galaa akhlaaqda wanaagsan ilaahay dartii loola yimi jannada waa lagu galaa marka hadalka in la wanaajiyo wejigana la furo aa laga qaadanaya oo markaa dadka salaamaysa ama ay ku salaamayaan waa in wejiga kab aanad ka dhigin si ay aabbaha dileen waa inaad wejiga furtaa muusootaa dhoolla caddaysaa yaa hadal debicsan ku hadashaa baraka ku ducaysaa barakada lagu ducaynayaana waa maxay dee ishaa wax durayn karta lama ogid ishaadu inay xoog badan tahay in kale ya saas aawadeed waa inaad marka waxawaye baaraka allah fiika aad raacisaa barakada ku ducaysa weji furnaantu dee aad bay u fiican tahay wakhtiyada qaarkood bay de waxsiintaba ka fiican tahay wejiga furan qofki isagu wax qofkii haddana hadduu wejiga u xumeeyo dee waxaasi dhadhan fiican u yeelan maayo bashaashatu wajhi almar'i khayrun min alqira fakayfa biman yuqri alqira wahwa yadxaku beyt shicraa jira oo xikmad ah wuxuu idhi bashaashatu wajhi almar'i khayrun min alqira qofka wejigiisu inuu bashuush yahay oo furan yahay oo weji farxad lehoo furan dadka ku qaabilaya martisoorka waa ka wanaagsan tahay ya bashaashatu min fakayfa biman yuqri alqiraa wahwa yadxaku bal waxaad ka warantaa ka martisoorka samaynayo oo dadkii marti sooraya wuxuuna marti soorayaa isagoo qaslayo wejiga furan isagoo madluunsan ma aha isagoo weji furanoo qoslaya gaarhka ka qoslaya yaa ayuu marti sooraya dee waa nuurun calaa nuur waa khayrun calaa khayr baabka sagaal iyo siddeetan baabu istixbaabi bayaani alkalaam wuxuu u baab yahay hadalka caddaynta la caddaynaayo jeclaysadka la jeclaystay oo sharcan la sunneeyey wa iidaaxihi iyo caddaynta loo caddaynaayo lilmukhaatabi ka lala hadlaayo loo caddaynaayo wa takriirihi iyo ku celcelintuu ku celcelinayo hadalka in la jeclaystay liyafhama si uu mukhaatabku u fahmo oo celceliyo ida lam yafham haddaan mukhaatabku hadalka fahmin ila bidalika ay bidalika takraar ku celcelintaa waxaan ahayn haddaanu ku fahmin in loogu celceliyana in la jeclaysto bimacnaa wuxuu tilmaamayaa marka uu ruuxu hadlayo hadal waadixoo cad waa inuu ku hadlaa sifadan hadalka maxaa loo siiyey dadka waa si ay isugu fahmaan saas aawadeed hadalkii waxaa lagu magacaabay bayaan alraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaana callamahu lbayaan bayaanku ilaahay bara marka ujeeddadii hadalka looga jeeday wax caddayn bay ahayd haddaan wax caddayn loo isticmaalin oo hadalkii gebigiisaba laga dhigo hal xidhaalayaal iyo googgaalaysi laga dhigo aan la fahmaynin dee faa'iidadii hadalka markiisaa looga jeeday maxay maqsuudkii hadalka looga dan lahaaba waa ka hor imanaysa maqsuudkii waxay ahayd in wax lagu caddeeyo laysku fahmo laysku afgarto hadday noqoto markaysa markaa waxshiyu luga qofku inuu isticmaalo erayada markaysa markaa qariibka ay waxshiga aan dadku garanaynin aynay fahmaynba dee waxay noqonaysaa faa'iidadiiyo ujeeddadii hadalka looga jeeday inayna xasilayn taasay noqonaysa taas ayay noqonaysa saas aawadee isagoo qofku luqadii aad u yaqaana haddana afku ku hadlayaa waa inuu noqdaa af la fahmayo oo dadku garanayaan waa inuu noqdaa laakiin si uu dadkii ay u arkaan mansiladiisa iyo inuu af markaa afka aad u yaqaano inuu qaraa'ibta iyo waxshiyu luga raadsado oo rebeerigu ka qariibsan yahay markaysa markaa uu soo qaato oo dabeedna markaysaga la fahmi waayo oo la yidhahdo fasiraad buu u baahanya hadalkiisa ya soo af kale ku hadlayo tan noocaas waa mid madmuum ah oo xun weeye fasaxadiiyo balaaqadiina kama mid ah fasaxada marka la sheegayana erayada qariibka waa inaan la isticmaalin erayada waadixa lagu hadlaa biduuni tarjama waa in caamatu nnaas ay fahmayaan saas yada wey xadiidka toddoba boqol iyo kow dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo sideed ah eh. can anasin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalama kaana ida takalama bikalimatin acaadaha halaata anas waxa uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaan jiray idaa takallama markuu hadlo bikelimatin kelmad ku hadlo acaadaha waa ku soo celin jiray salaasan saddex goor buu ku soo celin jiray saddex goor ayuu ku soo celin jiray xataa tufhama canhu ilaa laga fahmaayo ayuu ku celin jiray wa idaa ataa calaa qawmin hadduu qolo u yimaadana oo fa sallama calayhim uu salaamana sallama calayhim wuxuu salaami jiray salaasan saddex goor hadday dani keensato weeyaan rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa soo weriyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa fasiix waa fasaaxo badnaa waa balaaqo badnaa hadalkiisu uu kooban yahay ayuu haddana waadix ahaa jawaamic baa la siiyo wuxuu ku hadli jiray hadallo kooban macnahooduna fara badan yahay uutiitu jawaamica alkelim baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa lay siiyey kelmadaha wax kulmiya ee macnayaashoodu badan yihiin ayaa la siiyey khasaa'ista bay ka mid ahayd way ku badnayd nebiga calayhi salaatu wasalaam jawaamicdaas marka baliiq buu ahaa fasaaxo badan haddana hadal waadixoo cad buu ku hadli jiray luqadana aad iyo aad buu u yaqaane gharaa'ibta kuma hadli jirin haddii wakhtiyada qaarkood kelmad ghariiba uu sheego uu caddayn jiray muraadka ama eray hadduu u isticmaalo macnihii loo yaqaanay macno aan ahayn waa caddayn jiray markaana macnaha looga jeedo atadruuna mal muflis markaasuu tafsiir kale ugu sheegaayo oo u caddaynaya si kale inuu isticmaalo marka nebigu markuu hadlo oo kelmad ku hadlo saddex goor buu ku celin jiray ilaa laga fahmaayo hadalkiisoo dhan inuu ku wada celin jiray ma aha waa marka dani keensato oo fahamku ku xidhan yahay marka layska wada fahmaayo layska garanaayo hadalkaa uu sheegay mar keliyuu sheegi jiray kuma celcelin jirin laakiin shay qariib ah ama dadka qaarkood aynay fahmayn ama fahamkoodu u baahan yahay in lagu celcesho waa ugu celin jiray markaa ilaa saddex goor baanu ku celin jiray waayo ashyaada qaarkood marka la sheegaayo mar keliya waxaa dhici karta dadka qaarkood inay si kale u fahmaan dee shaygu marka uu yahay xukun ku cusub iyo wax la mida ama dadka qaar aynay maqlinba inaanu hadalladoo dhan ku wada celin jirinna waxaa laga fahmayaa axaadiista badan ee laga soo wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ee saddex goor inuu ku celiyey ayna ku sugnayn axaadiistay soo aroortay inuu saddex goor ku celiyey way kooban tahay marka loo eego axaadiista kale waata kale waxaa qariinaa xataa tufhama canhu ilaa laga fahmo gaayada celcelinta maxaa laynoo sheegay waa ilaa laga fahmaayo dee haddii marka keliya lagu fahmo laa xaajata ila licaada baahi looma qabo in la celeliyo baahi looma qabo waxaana la yidhaahdaa watabcu muukalun bimucaadaati almucaadaati baa la yidhahdaa dabciga waxaa loo wakiishay oo loo xil saaray inuu la colloobo waxa la soo celceliyo shay layska garanaayo haddii lagu celceliyo dabciyada nafuhu way karaahiyeystaan hadduu shaygu iska waadix yahay waa la wada garanaya maxaa lagaga celinaya baa la odhanaya marka taasoo kale nebigu kuma celin jirin laakiin markaad dani keensato ayuu ku celcelin jiray watabcu muukalun bimucaadaati almucaadaati mucaadaad baa laba macno loo kala isticmaala marna la collowgii weeyi marna waa ku celcelintii weeyi dee caada iska macaani badan caadu wacaadu wacaadu cala ikhtilaafi almacaani baydkaasoo kale wuxuu isticmaalay saddex macne caada mar waa noqday caada mar waa la colloobay caada mar waxa weeyaan xanuunkiibuu ku booqday oo ciyaadadii weeye cala ikhtilaafi almacaani nebigu calayhi salaatu wasalaam hadduu qolo soo maro u salaamo saddex goor buu salaami jiray waxaa lagu xambaarayaa saddexdaa goor markuu salaamaya inay tahay markayna maqlin sida guribay ku jiraan oo kale saddex goor buu ku celinayaa ama way badan yihiinoo qaarkood baan maqlin markaasoo kaleu saddex goor ku celinaya laakiin haddii mar keliya ay ku maqleen salaamtiina kaga qaadeen ee waxuu ku kaaftoomayay marka keliya markay dani keensatu ku celin jiray rawaahu albukhaariyu xadiiska toddoba boqol iyo laba dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo sagaale wa can caaishata radia allahu canha qaalat kaana kalaamu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray hadalkii rasuulku sala allahu aleyh wasalam kalaaman faslan hadal kala saaran oo waadixuu ahaan jiray yafhamuhu kullu man yasmacuh hadalkaasoo yafhamuhu uu fahmaayo kullu man yasmacuhu cid kastoo maqlaysaa ay fahmayso yafhamhu uu fahmayo kullu man yasmacuhu cid kastoo maqlaysaa ay fahmayso rawahu abu daawuud xadiiska abu daawuud baa soo wariyey maana haabit waa ka sugan yahi caaisho waa ka sugan yahi caaisha waxay tilmaantay nebigu calayhi salaatu wasalaam hadal waadixoo kala saaran inuu ku hadli jiray hadalka ma dudubin jirin hadal bayinoo waadixa oo kala saaran ayuu ku hadli jiray cid kastoo maqlaysaana waa fahmi jirtay mana fara badin jirin hadalka ee jawaamic iyo hadallo kooban buu ku hadli jiray marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal in hadalka in la caddeeyo ay fiican tahay oo ruuxii aanu ku hadlin yacnii hadallo qarsoon oo aan macnahooda la fahmayn oo la ysku khilaafayo siduunu u jeeday maye sidaanu u jeeday macanka taas waa inaanu ku hadlin hadal waadix oo cad waa inuu ku hadlaa oo kala saaran xaajada iyo dantu hadday keensatana waa inuu ku celceliyaa baabka sagaashanaad baabu isqaa'i iljaliisi lixadiidi jaliisihi aladii laysa bixaraamin ruuxa fadhiya dhegraaricintiisa uu dhegraaricinayo ayuu u baab yahay lixadiisi jaliisihi ka la fadhiyo warkiisa uu dhegraaricinayo alladii warka kaa la fadhiyo xadiiskaa laga sifaynayaaye laysa bixaraamin xaaraan aan ahayn shaqsigu shaqsiga la fadhiyee la jooga inuu warkiisa dhegaysto u dhagraariciyo haddaanu dembi ahayn ayuu u baab yahay waistinsaati alcaalimi iyo caalimku inuu ka aamus dalbaayo oo odhanaayo aamusii ama aamus iyo walwaacidi ka dadka wacdinaya inuu ka aamus dalbayo odhanayo markaa waxa weeye aamusiya ama aamusa xaadiri majlisihi majliskiisa cidda joogta inuu ka dalbaayo inay aamusaan ayuu u baab yahay xadiiska toddoba boqol iyo saddex dabcadaha qaarkoodna waa toddoba boqol iyo tobane can jariir bni cabdillaahi radia allaahu canh jariir bni cabdillaahi albajali saxaabiga la yidhaahdaa waxa uu yidhi qaala qaala lii rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam fii xajati alwadaac wuxuu idhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu yidhi xajkii sagootiga gudihiisa wuxuu igu yidhi waa xajkii sannadda tobnaad uu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo xajiyey waayo sannada koob iyo tobnaad awalkeeda ayuu dhintay sannada tobnaad aakhirkeedii ayaa xajku dhacayaa dee dulxijuu dhacayaa oo bisha ugu dambaysa ah istansiti innaas dadka ka aamus dalaboo waxaad tidhahdaa aamusa jariir buu nebigu u faray uma qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam intaa dabadeed intaa dabadeed nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tarjicuu bacdii kuffaara laa tarjicuu ay laa tasiiruu ha noqonnina bacdii aniga dabaday kuffaaran gaala ha noqonnina yadribu bacdukum riqaaba bacdin say gaalo u noqonayaan yadribu bacdukum barhkiinbaa garaacaya riqaaba bacdin kuwa kale qoorahooda garaacaya qoorta ka garaacaya oo la yidhaahdo waxaa la fasirayaa siday kufaar u noqonayaan kufrigana laga tilmaamayo kufrun duuna kufrin mutafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay xadiidkani wuxuu ku tusinayaa ma laga qaadanayaa maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam xajat alwadaac markuu doonayo dadka inuu wax u sheego uu yidhi dadka aamusii oo aamusa ku dheh markii lagu yidhi ay aamuseen masalada uu sheegay in ciddii cilmi sheegaysa ama wacdi sheegaysa ama darsi akhrinaysaa haddii markaa cidi ay hadlayaan inuu odhan karo marka waxa weeyaan aamusiya ama aamusa ixtiraamka cilmiga la ixtiraamayana in laga aamuso weeyaan oo aan markaa lagu sheekayn aadaabtii ixtiraamkay ka mid tahay cilmiga la ixtiraamayo la qadarinayo aanu qofku qofka kale ku xigaa aanu la hadlin ee uu darsiga dhegaysto wa kadalika marka aanu tilefoon iyo waxbana ku hadlin waa inuu waxa weeye ixtiraamu majliska ixtiraamaayo ashyaada noocaasa ah in layska jiro weeyaan cilmigana qofka ixtiraamo oo qadariya cilmigu waa anfacaa waana galaa laakiin qofkaan ixtiraamin aan xurmayn aan weynayn cilmigu kuma duxo si kastuu u taalacdo iyo si kastuu u dhegaysto kuma duxaayo ma gelayo alimaamu shaafici raximahullah waxau ihi shaykhayga maalik markaan la joogo xaashida kitaabku inuu sanqadhaan iska ilaalin jiray ixtiraamaan ixtiraamayo daraaddeed sanqadha xaashidan iska ilaalin jiray waxay ka ahayd ixtiraam oo cilmiga ixtiraamayay ka ahayd oo qadarinayo xurmaynayo markaa siday cilmiga u ixtiraami jireen aad iyo aad bay u badnay inay cid kale eegaan iyo sanqar inay eegaan iyo wax dibadda markaysa markaa ka soo kordhay inay eegaan iyo kullu daalika iskuma dayi jirin imaam maalik ayaa xalqaddiisa isagoo fadhiya almasjid annabowi ayaa maroodi baa soo galay madiina reer madiinana maroodiga hore umay arag dadkii baa yaacay si ay maroodiga u eegaan ile hore maroodi umay araga yaxya bnu yaxya nin la yidhaahdo andalus ka yimi baa jira waa imise kunoo kilomitir ya andalus buu ka yimi sbain iyo bortuqal dhulka la yidhahda hadda yurub ka mida ah. halkaasuu ka soo warxelaysta keligii baa ka soo hadhay maalik baa weydiiye markaasu wuxuu yihi maroodiga miyaad aragtay markaasuu maya markaasu maxaad u eegi weydi maa ji'tu lilfiil buu yidhi maroodi uma iman maroodi uma iman adaan ku iman muwada'a markaysagaa caalamka meel walba mutadaawalka ah ee dabcadaha aan la koobi karin la daabacay ee dadku ka faa'iidaysta waa riwaayadiisi yani iqbaalka uu cilmiga u samaynaayey ee wax kale aanu milicsanaynin aawadeed baa ilaahay barakadaa ku siiyey ya taasaa ilahay barakadaa ku siiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa tarjicu bacdii kufaara aniga dabaday kufaar ha noqonnina laa tarjicu ay laa tasiiruu baa macnuhu dhacaya rajacadii rajaca ilayhi oo rujuuca ahayd loogama jeede waa tii sayruurada ahayd oo qaarkiinba qaarka kale ay qoorta ka garaacayaan yacni saasaan noqonina marka waxay noqonaysaa marka la rafciyo oo yadribu bacdukum riqaaba bacdin la yidhaahdo waa sida fiican inay noqonayso in kaannahu in la su'aalo la yidhi siday ku noqonayaan kufaar ku noqonayaan markaasa la yadribu bacdukum riqaaba bacdin qaarkiin baa garaacaya kuwa kale qoortooda waxaa kaloo bannaan jumla xaaliya in laga dhigo aniga dabaday ha noqonina gaalo xaal yadribu bacdukum riqaaba bacdin haddaba weji bay isweydiiyaan culammadu ma la jasmin karaayo yadrib ma la odhan karaa waxaa la odhanayaa walow culammada qaarkood haba sheegaan bee jamaahiiru nuxaas siday qabaan lama jasmin karo allahuma ilaa ra'yiga kisaa in lagu socdo mooyaane waayo marka jawaabu talab lagu jasminaayo waa in haddii markaa in shartiya ah la geliyo macnuhu u noqonayo macno sax ah ya laa tadnu min alasadi taslam in geli haddaa in laa tadnu min alasadi taslam haddaanad u dhowaanin libaaxa waad nabadgelaysaa waa macno quman laakiin haddii la yidhaahdo laa tadnu min alasadi ya'kuluka ya'kulka lama odhan karo maxaan loo odhan karin macno faasila ka soo baxayo in laa tadnu min alasadi ya'kulka haddaad u dhowaan weydo libaaxa wuu ku cunayaa siduu ku cunaya haddaad u dhowaan weydo markaad u dhowaato ku cunaya markaad u dhowaan ku cuni maayo kisaayi wuxuu leeyahay maya way iska bannaantay taa lafteeda in la jasmiyo laada ka saar macnuu wuxuu isaga dhacayaa in tadnu min alasadi ya'kulka marka halkanna waxawaya saasoo kale markaa saas aawadeed rafcada ayaa sawaab ah wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk